alxamdu lilaah رب alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed wasallama tasliiman kafiira in sha allahu tacaala waxaynu bilaabaynaa maanta ay taarikhdu tahay kowdii bishii jumaada aluulaa kun afar boqol iyo labiyo afartankii hijiriga risaalada la yidhaahdo rafcu almalaam can ala'immati alaclaam risaaladani waa risaala muhima waxaana iska leh shaykhulislaam ibnu taymiya waa risaala qayima mufiida ahlucilmiguna ay aad u ammaaneen fawaaid fara badan bayna leedahay oo culammada iyo acdaartooda markay khilaafayaan axaadiista qaarkood asbaabahay u khilaafaan ama adilada qaarkood markay dhacdo inay khilaafaan a'immada qaarkood asbaabta iyo acdaarta keensata inay khilaafaan ayuu kitaabku ka hadlaya culammada ahlu sunnati waljamaaca waa ahlulitibaac waa dad raacitaanka nebiga sala allahu aleyh wasalam ay raacayaan u ehel ah oo u saaxiiba marka aad iyo aad bay ugu dhegan yihiin una raacayaan cidda imaam noqotay a'immada ka midina waxay ka mid yihiin cidda ugu itibaaca badan ee ugu raacitaanka badan sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka maadaama la arkay bacdu bacdulaxaadiis oo waqtiyada qaarkood a'immada qaar ay khilaafayaan maxaa keensaday inay khilaafaan laa shaka acdaar baa keensatay waayo miday u badrheerayaan ma aha inay sunnada nabiga sala allahu alay wasalam khilaafaan miday u badhiidhayaan maaha marka acdaarihii keensaday ahlucilmigu waa ka hadlaan kitaabkani waa eh, kitaab laga qoray ama cid ka hadasha waa ka ugu fiican bay yidhahdeen culammadu marka aad iyo aad buu mufiid u yahay culammaduna aad bay u ammaaneen qiimihiisa cilmiga cilmigaana ay ka warrameen iska daa cid kale xataa ciddii khilaafsaneyd shiikha qaarkood xataa aad bay u ammaaneen kitaabkan yani muwaafiq iyo ba aad bay u ammaaneen sheekha kitaabka qorayna waa la garanayaa waa shaykhulislaam axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibn taymiya weeye waa nin markaa imaam ah oo caalim ah oo cilmigiisa lagu kalsoon yahay aadna u cilmi badan cilmigiisana ay u qireen almuwaafiq walmukhaalif cidda waafaqsan iyo cidda khilaafsani cid walba cilmigiisa waa qirta culamo badan baa u tarjamaysay oo tarjamooyin u sameeyey aadna u ammaanay oo madaahibta kala duwan ah abulxajaaj almizi isagoo shaaficiya wuxuu yidhi maa ra'aytu milahu walaa ra'aa huwa mila nafsi mid la mida ibnu taymiya ma arag xataa isaguna mid isaga la mida ma arag ya shakhsi isaga la mida labada indhood muusaaray anna mid la mida ma arag buuri wma ra'aytu axada aclama bkitaab illahi wa sunati rasuulihi sal allahu aleyh wasalam wala atbaca lahuma minhu mana arag buu yidhi cid uga aqoon badan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo cid uga raacitaan badan toonna ma arag buu yidhi maxamed ibnu axmed ibnu cabdilhaadi alxambali oo toddobaqoafartankii dhintay waxa uu yidhi wa qara'tu bikhati shaykhi kamaal iddiin ayضا calى kitaabi rafci اlmalaami can alaimati alaclaam lshaykhina wuxuu soo naqlinayaa maxamed ibn axmed ibn cabdilhaadi isagu wuxuu ka mid ahaa ardaydii ibnu taymiya ka mid ahaa laakiin hadda wuxuu soo rorayaa shahaado wuxuu ka soo rorayaa ciddii khilaafsanayd sheikha qaar ka mida kamaldin azamlakani kamaldiin ama azamalkani ayuu wuxuu ka soo rarayaa oo mashaayikhdii sheikha khilaafsanaa ah wakhtiyada qaarkoodna isku dayey inay dhibaateeyaanba ayuu wuxuu yidhi wuxuu ku dul qoray kitaabkiisan sheikhu qoray rafcu lmalaam can ila'immati alaclaam sheikha kamaaluddiin baa qoraya taaliifu shaykh alimaami alcaalimi alcallaamati alawxad alxaafid almujtahid alzaahid alcaabid alqudwati imaami ala'imma qudwati alummati callaamati alculamaa waaris alanbiya aakhiri almujtahidiin awxadi culamaء اddiin barakat اlislaami xujat alaclaami burhaani almutakalimiin qaamic almubtadiciin muxyi الsunnati waman cadumat bihi lilahi calayna alminnatu waqaamat bihi cala acda'ihi alxujatu wastabaanat bibarakatihi wahadyihi almaxajatu taqiy اddiin abicabaasi axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibn taymiyat alxaraani acla allaahu manaarahu wa shayada bihi min addiini arkaanahu markii hore ayuu hadalkan ammaanta sidaasa ka qoray laakiin berigii dambe raggii dhibaataynaayayuu ka mid ahaa sida u ammaanayo wa aragtaan darajo ahaanna u korraysiinayo wakhtiga uu sheekhani kitaabka qorayna waxay ahayd yacni weliba wakhti hore min awaakhir musannafaatihi maaha kitaabka cilmigan badan ku yaallo markaasuu weliba wuxuu markaa intuu sidaa u ammaanay oo intaasoo sifo ku sifeeyey ayuu wuxuu ihi maada yaquulu lwaasifuuna lahu wasifaatuhu jallat can ilxasri huwa xujatu lilahi qaahiratun huwa baynana ucjubat dahri huwa aayatun fi lkhalqi daahiratun anwaaruha arbat cala alfajri saddex bayt oo uu ku ammaanayo ayuu cabbiray wuxuu ihi maxay ka odhanayaan kuwa sifaynaya iyadoo sifaadkiisu ay ka weynaato ka badatay koobisba xujo ilaahay u sugnaatay weeye xujatun lilaahi qaahira dhexdeennana wuxuu yahay ucjubatu dahri yacnii wakhtigan waxyaalaha la yaabka leh ee yimaada ayuu ka mid yahay huwa aayatun fi lkhalqi daahira anwaaruha arbat cala alfajri qolyaha ammaanay waxaa ka mida iyaday fara badan yihiin dahabi isaga wuxuu cabirayaa oo odhanayaa qarniyaal mid la mida lama arag intaasoo qarni dhowr qarnuu sheegaya shakhsi la mida ibnu taymiya inaan la arag abu xayaan alandalusi markuu ibnu taymiya masr yimi duruustiisu dhegaystay dabeedna wuu la yaabay abu xayaan alandalusi waxa wey waa shiikha kitaabka weyne tafsiirka aleh leh albaxru lmuxiita la yidhaahdo waana caalim bilcarabiya carabigana wuxuu ku sheegan yaho caalim buu ku yahay musanafaad ku saabsanna waa leeyi aad yo aad buu ammaanay abyaad buu ku ammaanay uu markaa ku tilmaamaayo fadligiisa iyo cilmigiisa ku tilmaamaayo yani wuxuu gaadhsiinayaa weliba hadal laga fahmaayo inuu mujadid yahay oo kale aad iyo aad buu ammaanaya ibnu taymiye lama ra'aynaa taqiya ddiini laaxa lana daacin ila allahi fardun maa lahu wazaru calaa muxayaahu min siima aluula saxibuu khayra albariyati nuurun duunahu alqamaru xabrun tasarbala minhu dahruhu xibaran baxrun taqaadafa min amwaajihi duraru qaama bnu taymiyata fii nasri shircatina maqaama sayidi taymin id casad mudaru faadhara alxaqa id aahaaruhu indarasat ama waxaa kaloo loo soo naqliyaa faadhara alxaqa id aahaaruhu darasat wa akhmada ashirka id taarat lahu shararu yaa man yuxadisu can cilmi alkitaabi asikh hada alimaama aladii qad kaana yuntadaru marka waa abyaad yani aad iyo aad yani marka raa'ic u ah ama arrinka ku saabsan isku dhaca ay isku dhaceen oo nowcan maa sheekha markii dambe uu dhaleeceeyey waxay ku saabsanayd mas'alo uu sheikhu si u dhigay oo carabiye ah ayay isugu dhaceen abu xayaan alandalusi wuxuu ahaan jiray mid siibaweyhi in la khilaafo aan oggolayn aad iyo aad kolley halkaa ugu taxan dabeedna mas'ale ayuu markaa naxwo ku saabsan ayuu duruustiisa ku dhex sheegay sheikhu dabeedna ra'yi khilaafsan ra'yigiisii ba wihiyey ayuu tilmaamay abu xayaanna agtiisa waxa weye idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami saasaa xaalkiisu yahay markaasuu is yidhi tambiihi oo waxaad tidhaahdaa sidaad sheegtay waxa weeye dee shaykhii carabiyada ayay khilaafsan tahay oo nabih calayh xoogaa markaa sheikhuna waxa weye kolley waa adkaa Eh, marka cibaaro xoogaa yaro adag buu ugu yaro jawaabay sababtay isugu dhaceen saasay markii dambe hala doono in marka qadiyadda laga dhigo qadiya oo ictiqaad inuu khilaafsan yahay uu u tacniyey laakiin isku dhacoodu macruuf weeye yani culammaduna saasay u tilmaameen masalada carabiyada ku saabsan bayna isugu dhaceen marka ahlucilmigu cala kulli xaal saas ayay u ammaaneen oo yani fadligiisa u qireen shahid alanaamu bifadlihi xata alcida marka muwaafiq iyo mukhaalifba cilmigiisa way qirsan yihin sufyada soomaaliya qaarkood waxaan ka maqlay inay yidhaahdeen ibnu taymiye wuxuu ahaa bad badna wax waliba ku jiraan ibri wax liqaa ku jiraan marka dee bad laysuma dhowaan karo waxay tilmaamayaan bimacnaa waxyaalo badan oo kala duwan buu kulansaday marka maadaamay sidaas tahay oo unu cilmi badan yahay dee wakhtiyada qaarkood buu marka waxyaalo kala geliya kitaabkan waa kitaab marka mufiida siduu markaa u yaryahay oo xaashiyiisu u kooban yihiin iyo sida faa'idadiisu u badan tahayna isma laha bal aan bilowno bismi illaahi araxmaan araxiim kitaabka nusakhiisu xoogaa waa kala duwan yihiin waxaase ugu fiican nuskhada muxaqaqada ah ee daarulcaasima ay soo saartay cabdiraxmaan ibnu axmed uu taxqiijiyey ayaa markaa ugu fiican Eh, weliba tacliiqaad nafisana waa leedahay sida kalena waxay tahay taxqiiqa naska iyadaa ugu fiican yani toddoba nuskho oo khati ah ayuu raajacay nusakh badan waa la yska daabacay oo matbuucaadkii unbaa xoogaa la kala xushay laakiin waxa weye nusakha badan mid loo raajacay eh, oo aan tan ahayn waa maynaan arag ama hadday jirto waa naadir marka waa axsan nuskha bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi calaa aalaa'ih bismi illaahi magaca allah baan ku bilaabayaa arraxmaani allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi allahaasoo kii markaa naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday alraxmaan iyo alraxiim sifo waxay ka yihiin allah lafdu lafduljalaala marka in la yidhaahdo alraxmaan waxaa laga tilmaamaya waa almuttasifu biraxmati alwaasica alraxiimna waxaa laga tilmaamaya almuusilu raxmatahu ila man sha'a min khalqih wejiga culamada qaarkood baa maray weji kale waxay tahay in la yidhaahdo alraxmaani allaahi sida caamka u naxariisanayay ahaado gaal iyo muslima u naxariisanayey alraxiimi kii naxariistiisa gaarsiin alraxiimi kii markaa mu'miniinta sida khaaska ugu naxariisanayay ahaaday labada tafsiir ba culamadu waa sheegaan alxamdu lilaahi calaa aalaa'ih alxamdu mahad jinsiga mahad oo dhan lilaahi ilaahay baa mutaystay ama ilaahay baa la gaara calaa aalaa'ihi lagu mahadinaayo nicmooyinkiisa lagu mahadinayo waxaa soo gelaya nicamka ilahay oo dhan diiniya aw dunyawiya noocay doonaan ha noqdaan wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaah ay annahu shaniyeh laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay baa uluuhiyada xaqii u sugnaatay laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn baa ilaahnimada xaq ahi u sugnaatay laa shariika lahu fii ardihi wa samaa'ihi cid la wadaagtaa xaalaynu jirin dhulkiisa iyo cidharkiisa wax la wadaaga ay xaalaynu jirin yani laa shariika lahu waxaan wadaaga lahayn laa shariika lahu wax wadaagaa ah kuma leh xaal aan wax wadaagaa ku lahayn fii ardihi dhulkiisa oo cidi dhulka aynay la lahayn wa samaa'ihi iyo samadiisa cidi aynay la lahayn oo la wadaagin cidi aynay la lahayn oo la wadaagin waxaa loo jeedaa yani tusaale ahaan baa loo soo qabtay une mulkigiisoo dhan cid la wadaagta ma jirto wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh waashhadu waxaan qirayaa ana muxamada in muxamed cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa inuu yahay wa khaatamu ambiyaa'ih nebiyadiisa kii lagu khatimay uu yahay oo nebi kaloo ka dambeeya aanu jirin wa khaatimu haddii la yidhahdo waa kii nebiyadiisa khatimaayo ugu dambeeyey wa khaatamu haddii la yidhahdo waa kii nebiyada lagu khatimay oo nebi ka dambeeya aanu jirin ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ha ku salliyo wa calayhim nebiyada kalena ilaahay ha ku salliyo ajmaciina dhammaantood ha ku salliyo kulligood ha ku salliyo wa calaa aalihi qaraabada nebigana calayhi salaatu wasalaam ilahay ha ku salliyo wa asxaabihi asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam salaatan daa'imatan ilaa yowmi liqaa'ih salaad marka waxa daa'imo ah bimacnaa joogto ah oo daa'imaysa ilaa maalinta ilaahay lala kulmaayo oo yowma alqiyaama ah laga gaadhaayo wasallama tasliiman hana nabadgeliyo ilaahay nabadgelin ama wasallama ha salaamo tasliiman salaam ha salaamo wa bacdu wuxuu sheekhu ku bilaabay kitaabka bisimka wuxuu kitaabka ku bilaabay bisimka iyo xamdinaqa iyo shahaadateynka iyo salliga nebiga calayhi asalaatu wasalaam ayuu ku bilaabay marka bimanzilati khudba oo kale ayuu ka dhigay yacni markaa dabeedna markaa ashyaadaas ugu kulmiyey nebigana calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inuu addoon ilaahay yahay rasuulkiisana yahay taasina waa kamaalulmadxi sida nusuusaha iyo adiladaba ay ugu soo aroortay oo axaadiis badan ay ugu timi inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluh in addoonka ilaahayna yahay rasuulkiisana yahay sidiibuu u kulmiyey xataa atixiyaadka waa ugu timi saas sida atixiyaadada qaarkood sida ka uu soo wariyey cabdullahi bn mascuud wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh cabduhu wa rasuuluh adilo kalena waa ugu timi inuu addoon ilaahay yahayna dee qur'aankaba waa laynoogu sheegay labadan waxaa loo kulminayaa bay yidhahdeen culammadu waa dafcan lilifraadi watafriid waa si aan nebiga loogu talax tegin calayhi asalaatu wasalaam oo xadkiisa loo dhaafin iyo si aan looga gaabin xaqiisa oo aan hoos loogu dhigin mansiladiisa iyo maqaamkiisa lagana kormarin lagana hoos marin wa dafcan lilifraadi watafriid sala allahu alayhi wacalayhim ajmaciin wacala aalihi wa asxaabihi salaatan daa'imata ila yowmi liqaa'ihi wasalama tasliiman kaiira wuxuu kulmiyey salliga iyo salaamta waxaanu ku sallinayaa markuu nebiga ku salliyey dabadeed nebiyada ilaahay iyo qaraabada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ee muminiinta ah iyo asxaabta nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka inta kale wuxuu u keenay cala sabiil tabac yani cala sabiil tabac baa loo keenay ama cala sabiil istiqlaal in cid kale loogu salliyaa nebiga nebi maxamed ahayn caleyhi salaatu wasalaam culammadu waxay ka leeyihiin aqwaal bacdu ahlicilmi cidaan nebi ahayn salaad in loo ifraadiyo keligii way karaahiyeystaan yaday soo aroortay khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum marka wasalli calayhim ku salli weeye nabiguna calayhi salaatu wasalaam cala sabiil ifraad waa gu salliyey allahuma salli cala aali abi awfa yani saasoo kale waa soo aroortay amaa nebiyada kale nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacda salliga iyo salaamta in loo kulmiyana waa dhacdaa in salaamta lagu gaabsadana waa oo waxa badan culammadu inay yidhaahdaan muusa calayhi salaam yacni waxa weeye nuux calayhi salaam waa aynay salaada raacin laakiin nebi maxamed sala allahu alay wasalam lama kala reebo sababtu waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa amray labada in loo kulmiyo salluu calayhi wasallimuu tasliima marka in labada la kulmiyo salligiiyo salaamta waa ma'muurun bilqur'aan binasi alqur'aan marka qur-aanka iyagoo raacaya bay labada u kulmiyeen ama nebiyada kale haaliban waxay culammadu ugu kaaftoomaan salaamta iyadana itibaacan lilqur'aan ama iqtidaan bilqur'aan wasalaamun cala almursaliin oo salaat lama raacin salaamun cala nuuxin fi lcaalamiin nebiyada waxaa soo aroorta qur'aanka iyadoo salaam keliya ilaahay salaamaayo marka dabeedna waxay dooneen labada mawdicba inay qur'aanka raacaan ayay markaa dooneen laakiin hadda waxay u timi cala sabiil tabac way dhacdaa marmarka qaarkood sida kale inay culammadu yidhaahdaan oo labada u kulmiyaan laakiin waxay fadilaan in qur'aanka la raacay fadilaan wa bacdu fayajibu cala almuslimiina bacda muwaalaati illaahi wa rasuulihi muwaalaatu lmuminiin intaa dabadeed waxaa waajiba markii ilaahay iyo rasuulkiisa laga weli yeesho dabadeed mu'miniinta in laga weli yeesho yacnii ilaah iyo rasuulkiisa waa in la jeclaadaa waa tii ay ka mid ahay jacaylka ilah iyo rasuulkiisa la jeclaanaya waxyaalaha lagu gaadhayaba macaanka iimaanka oo weliba iyaga loo jacayl bataa iyaga in loo jacayl bataa lagu gaadhaya jacaylka asalkiisa haddii la waayo dee gaalnimaa imanaysa haddii ilaahay iyo rasuulkiisa la jeclaan waayo aslanba dee islaamnima ma jirte markaa munaafiqnima jirta ictiqaadi ah waa gaalnimo qarsoon ya waa kufri laakiin asalkii jacaylku hadduu jiro laakiin in loo jacayl badan yahay ayna jirin markaana waxay noqonaysaa maqaamkii fadliga badnaa baa la waayaya alaasu man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan an yakuuna allah warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma yacni waa in ilaah rasuulkiisu ay ahaadaan qaar uga jacayl badan yahay cidda ka soo hadhay oo dhan waa inu ilahiyo rasuulkiisa ka jeclaadaa marka marka ilahiy rasuulkiisa waa in la jeclaadaa loona jacayl bataa oo cid kaleo dhanba laga jeclaadaa iyaga laga weli yeeshaa bacda dalik muminiinta waa in laga weli yeeshaayoo la jeclaadaa kama nataqa bihi lqur'aan sida qur'aankuba ugu dhawaaqay inama waliyukum allah warasuuluh waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun yani weligiinnu wuxuu ahaaday oo allah iyo rasuulkiisa iyo kuwa rumeeyey marka ilaah iyo rasuulkiisii waxaa lagu daray muuminiinta khusuusan alculamaa aladiina hum warasat alambiya waxaan soo gaaryeelaynaa gaaryeelis ay nakhusu khusuusan alculamaa culamadii aladiina kuwaasoo hum iyagu warasatu alambiyaa nebiyada dhaxlay oo dhexal joojiyey cilmigii nebiyada iyo hanuunkoodii bay dhexleen alculamaa warasatu alambiyaa culammadu waa kuwii nebiyada dhaxray qur'aankana waa laynoogu sheegay uma awrana alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina intaa dabadeed waxaanu dhaxal siinay kitaabka kuwii aanu doorannay ayaanu dhaxal siinay marka cidda kitaabka la dhexal siiyey waa ahluliimaanka waxaase ugu nasiib badan dee culamada culamada ugu nasiib badan aladiina jacalahum allahu bimanzilati nujuum culammadaasoo ilaahay ka yeelay xidigaha oo kale ka yeelay mansiladooda maqaamka xidigahoo kale ama meesha xidigahoo kale u ka yeelay yuhtadaa bihim xaal lagu hanuunaayo iyaga sababtooda lagu hanuunaayo xidigahaas xaal lagu hanuunaayo sababtooda lagu hanuunayo fii ulumaati albari walbaxr mugdiyaalka badda iyo berigaba loogu hanuunayo oo bimacnaa xidigihii waxaa lagu garanayaa jihooyinkii waxaa lagu garanayaa qibladii ayaa lagu aqoonsanaya lagu garanaya marka sidaa xidigaha loogu hanuuno ayaa culamadana lagu hanuunayaa ayaa culamadana loogu hanuunaya waqad ajmaca almuslimuuna calaa hidaayatihim wa diraayatihim waana ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen muslimiintu calaa hidaayatihim hanuunka culammadu ay hanuunsan yihiin way isku waafaqeen wa diraayatihim iyo garashadooda cilmiga ay garanayaan garashadooda cilmiga ay garanayaanna muslimiintu waa ku ijmaaceen waa isku waafaqeen oo inay shareecadii yaqaaniin iyo inay shareecadii ku hanuunsan yihiin oo raacayaan mid walba bay isku waafaqeen muslimiintu id kullu ummatin qabla mabcai nabiy sal allahu aleyh wasalam faculamaa'uha shiraaruha waayo ummad kasta maqaamu tacliil baa la keenay idda waxaa loo jeedaa litacliil waayo ummad kasta qabla mabcasi muxamadin sala allahu aleyh wasalam intii aan nebi maxamed la soo dirin ka hor ummad kasta oo jirtay intaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo dirin ka hor jirtay fa culamaa'uha shiraaruha culammadeeda ugu shar badnaa ila almuslimiin ha yeeshee muslimiinta iyaga fa inna culamaa'ahum khiyaaruhum culammadooda ayaa markaa waxa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan waa dhacdaa culammada qaarkood inay fitnoobaan oo inxiraafaan oo culamaa'u suu noqdaan dee kuwaasi ammaanta kuma jiraan waxaa laga hadlayaa culammadii ee sharciga sidiisa u raacay ayaa laga tilmaamaya amaa dee culammadii fitnowday ee shareecada ka inxiraaftay ee shareecada taxriifinaysa ee beddelaysa ama bidcaysato bidcooyin iyo baatil raacaysa iyo dalaalaad iyagoo ammaanta waxba kuma leh ammaantaa waxba kuma leh cidda markaa la sheegaya waxay tahay waa ciddii markaa culama ahe quman baa laga tilmaamaya nusuusta iyo adilada dee ammaanaysa culammaduna dee waa badan tahay oo qur'aanka iyo axaadiista nebigaba calayhi asalaatu wasalaam waa lagu ammaanay oo allah wuxuu yidhi shahid allahu anahu laa ilaaha ila huwa walmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqasd wuxuu ilaahay sheegay inuu ilaahay ka markhaati kacay oo qiray oo caddeeyey mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin isaga mooyaane malaa'igtuna saas si laeg inay ka markhaati kaceen ululcilmiguna inay ka markhaati kaceen kuwa cilmiga u saaxiibka wejiga laga qaadanaya waxay tahay xagga tafdiilka culammada dee shahaadadoodu inay ictibaar leedahay oo qaar shahaadadooda la aqbalaya ay yihiin culammadu ila cidan shahaadada la aqbalayn waxba lagama soo qaado inay shahaadadoodu muctabar tahay ayaa ku sugan allah iyo malaa'igtiisa markii la sheegayna cidda lagu saddexeeyey waxay noqotay ululcilmiga ululcilmigana waxaa ugu horeeya ululcilmigana waxa ugu horeeya rasuullada iyo nebiyada ayaa ugu horreeya rasuullada iyo nebiyada ayaa ugu horeeya marka waxaa laga qaadanayaa inay shahaadadu maqbuulo tahay muctabaro tahay eh, ayna yihiin yani markaa cid fadli badan ay yihiin cid fadli badan inay yihiin baa laga qaadanaya ahaar waafaqsan marka arrinkan ku saabsan in culammadu ay xidigoo kale ka dhigan yihiin waa jirtaa abiqilaaba waxaa laga soo wariyey inuu yidhi taabicigii la odhan jiray masalu culamaa'i kamaalnujum ka masali nujuumi walaclaami alatii yaqtadii biha annaas culammadu waxay ka dhigayiin sida xidigaha lagu dayanayo iyo calaamadaha la tilmaansanayo ee dadku marka ay tilmaansadaan raacaan yani markaa saasoo kale ka dhigayiin saasoo kale ayay ka dhigayiin xadiis lagu soo wariyey macnahan oo kale waa jiraa laakiin xadiiska sheekh albaani wuu daciifinaya marka ijmac culammada ku ijmaacsan yihiin hanuunkooda iyo aqoontooda ayaaba xujo ah wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay ummadihii hore culammadoodu inay ahaayeen kuwa ugu sharka badan laakiin ummadda islaamka culammadeedu waa kuwa ugu khayrka badan weeye saas aawadeed buu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum wala man khaalafahum xata yaatiya amru llahi wahum cala dalik yacnii kama suulayso kama baxayso koox ummaddayda ka midi inay xaqa ku sugan tahay oo aan cidda khilaafta iyo cidda hoojisa iyo cidda u gargaari weydaa aynay waxba yeelayn waatuu saas yadaa yidhi saas aawadeed ba ijmaaca culammadu uu noqday xuja sharciya xujo sharciya oo u noqday oo la raacayo marka waa khulafadii rasuulka oo ummadda markaa khaliifka uga ahaa bimacnaa maqaamkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay istaagayaan xagga cilmiga iyo fatwada iyo hanuuninta iyo dadka markaa waxbaristooda ay barayaan mid walba fadlulcaalimi cala alcaabidi kafadli cala adnaakum ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib caalimku caabidka fadliguu ka leeyahay wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sida anigu aan uga mudanahaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ka idinku hooseeya aan uga mudanahoo kale ayaa yacni caalimkuna caabidka uga mudan yahay ama siduu dayixu uga mudan yahay xiddigaha ayaa ka cilmiga caalimkaahi uga mudan yahay ka caabidka saasuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam wuxuu allah sheegay inayna culammada iyo dadkaan culammada ahayn inayna sinayn qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaa loo jeedaa culammada fadli badan ayaa loo jeedaa axaadiistana dee axaadiis badan baa sheegaysa fadliga culamada markaa tilmaamaysa oo markaa sheegaysa marka maqaamo kala lagu arkay marka wuxuu yidhi fainahum khulafaau rasuuli fii ummati waa ummadda waa rasuulka sala allahu alayh wasalam kuwii khaliifka ka ahaayee uga dambeeyey ummadda oo maqaamka cilmiga iyo tacliimta iyo fatwada iyo barista iyo hanuuninta maqaamkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa imanaya culamada imanaysa sidii nebiga wax loo weydiinayo loola noqonaya masaa'isha ayaa culammada loola noqonaya oo la fatwo weydiinaya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yani weydiiya ahlu dikriga iyo culammada weydiiya haddii aydaan garanayn marka in ahlucilmiga loo noqdo iyaga la fatwo weydiiyo siday ku jawaabaan lagu camal falo masaa'isha cilmiga lagu kala xukumo cilmigana iyagu aqoon u leeyihiin kullu dalika waa saas nebigu markuu noolo calayhi salaatu wasalaam dee isagaa laysula xukum tegayey falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima markii nebigii markaa la oofsaday waxaa la ysla xukum tegaya kitaab wa sunnatu rasuulih kitaabka ilah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam haddaba kitaabki ilah iyo sunnadii rasuulka ayaa u aqoon leh kitaabkii ilaah iyo sunnadii rasuulka meel hay ku qoran yihiin inta loo tago iyagu hadli maayaan in laga hadliyay u baahan yihiin ya inta labadii is hay yimaadaan kitaabka intay is ag taagaan ma odhan karaan kitaabowna kala xukun kitaabku ma hadlaya adaa garle adaan gar lahayn ma odhanaya ya qisa dariifaa la soo naqliya cali bnu abi aalib markii nimankii khawaarijta ay ku yidhahdeen xakama arijaala fii kitaab illaah khawaarijtii waxay ku kaceen cali waana gaalaysiiyeen waxayna yidhahdeen xakama arijaala fii kitaab illaah rag buu xakam ka dhigay oo kitaabkii ilaahay xakam uga dhigay waxayna ahayd kitaabka in markaa kitaabku wax kala xukumo isaguna rag buu yidhi na xukuma laba nin buu markaa waxa ogolaaday in la saaro cali wuxuu yidhi baa la yidhi sida qisadu sheegaysa ciddii ahluqur'aani ha yimaadaan dadka cilmiga leh ee markaa qur'aanka u ehelka ahi ha yimaadaan goobta ha isugu yimaadaan dad badan baa yimi musxafkuu soo qaaday markaasi musxafow hadal dadka kale xukun dadka kale xukun markaasay yidhaahdeen yaa amiira almu'miniin dee qur'aanka waa laga hadliyaa ee kitaabkoo kelii yacni intuu cod la maqlaayo ku hadlo isagu hadli maayo ya qur'aankii waa la akhriyaa waa laga hadliyaa sida uu qur'aanku sheegayo ayaa la akhriyaa laakiin isagu waxa weeye e, cod la maqlaayo isagu iskii uguma hadlayo yadaan cidi akhrin markaasuu yidhi niman nimankani waxay doonayaan in la yidhaahdo cid markaa qur'aanka ka hadlinaysa oo macnihii qur'aanka sheegaysa iyaan la keenin bimujaradihi qur'aanku isagu waxa kala xukumo ha yidhaahdo adaa gar leh adigu gar malihid sidaa yeela marka dee ciddii qur'aanka kaga hadlinaysay ciddii qur'aanka akhrinaysay oo qur'aanka macnaynaysay oo macnaha qur'aanku sheegaya fasiraysa oo oo qadaayaadka iyo dhacdooyinka u eegaysay oo ku xukumaysay bimuqtada alkitaabi wasunna laabudda waa inay culamo noqdaan marka fa inahum khulafaau arasuuli fii ummatih xagga waxa weye umuuraha diinta ku saabsan bay khulafo uga yihiin halka madaxdu iyagu khulafa ay u noqonayaan umuurta adduunyada amrudunya iyo amrudiin baa jira way iswaafaqi kartaayo dee wayna iskhilaafi kartaayo waxaa dhici kartaa cidaan cilmi lahayn dee in umuurihii adduunyo sida badanba in loo doorto ama laga dhigo dee marka waxa weeye umuurihii diinta culammada markaa waxa weeye sha'nigoodu yahay waalmuxyuuna lima maata min sunnati waana kuwii noolaynayey wixii dhintay oo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka midana waa ciddii noolaynaysay weeye limaa maata kii dhintay min sunnatihi xaalu sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam ka mid yahay dhintay ama min sunnatihi xaalu sunnada nabiga sala allahu alay wasalam ahaaday waa noolaynayaan oo inay marka waxa weeye dadkii baraan oo u horseedaan inay ku dhaqmaan u sababaan baa waxay ka dhigan tahay ixyaa in laga tago oo lagu camalfali waayaana waxay ka dhigan tahay imaata yacni sidii wax la diloo kale ka dhigan bihim qaama alkitaab wa bihi qaamuu kitaabku iyagu ku qumay wa bihi qaamuu iyaguna kitaabkay ku qumeen wa bihim nataqa alkitaabu kitaabku iyagu fadligooda ku hadlay iyo derajadooda sheegista la sheegaayo wa bihi nataquu iyaguna kitaabkay ku hadleen wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye qur'aanka in fadligooda uu ka warramayo sheegaayo culammada iyaguna waxa weeye markaa qur'aankii ay ku hadlayaan oo caddaynayaan oo akhrinayaan oo ay bayaaminayaan oo ay bayaaminayaan saasuu tilmaamaya walyuclam anahu laysa axadu min ala'immati almaqbuuliina cinda alummati qabuulan caaman yatacamadu mukhaalafata rasuuli illahi sala allahu alay wasalam fii shayin min sunnatihi daqiiqin walaa jaliil ha la ogaado inaanu jirin cid inaynay cid jirin a'immada ka midii a'immadaasoo ummadda agteeda laga aqbalay oo qabuul caama ku leh bimacnaa dadku ay ogol yihiin oo wanaag ku yaqaaniin caama waxaa loo jeedaa yacni ummadda marka waxa weeye ay wada ammaanayaan ama majoratigeedu ay ammaanayaan ilaa wakhtigay soo baxeen laga soo bilaabo ilaa yowmina haada yatacamadu mukhaalafata rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam axad a'immada ka midi ma aha ha la ogaado inaanu axad aimada ka midi oo cidda ummadda qabuul caama ku leh oo ummaddu oggoshahay ay ammaanto si caama u ammaanto kulligeed ama haalibkeeda iyo majuuratigeedu afraad yar mooyaane inaanu ahayn iyo tacammadu mid u badrheedhaaya oo u kasaaya mukhaalafata rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay inuu khilaafo mid u kasaya inaanu ahayn ogaada ama ha ogaado fii shayin min sunnatii wax sunnada nebiga ka mida ah calayhi salaatu wasalaam inay ku khilaafaan mid u badrheeraya maaha daqiiqin walaa jaliil hadday tahay wax yar iyo hadday tahay wax weyn mid walba ee mid waliba wuxuu doonayaa caalim kastaaba inuu sunnada nebiga sala allahu alay wasalam raaco a'immada qabuulka caamkaa kulina waxay tahay a'immatu a'immadii hore ee soo hormaray ee ummaddu atbaacda ay u tahay hadday a'immatulfiqhi tahay iyo hadday iyo hadday aimatu tafsiir tahay mid walba waa soo geliyaan waayahay marka wuxuu uga jeedaa asxaabu lmadaahib madaahibta ciddii u saaxiibka ahayd sida afarta madhabooda a'immadoodii iyo a'immada kale u dhigga ahayd ee la misaalka ahayd waxaa jirta imaamyaal aan ka dhicin oo la wakhti ahaa laakiin iyagoo aan nasiib u helin inay atbaacdaa badan yeeshaan hadduu yahay sufyaan athawri hadduu yahay usaaci hadduu yahay leys hadduu yahay marka aimada kale la midka yani waxaweye dhammaan baa laga tilmaamaya hadday tahay marka waxa weyan yani madhab aahiriya yani imaamkeeda kulligood waxay doonayaan nebiga inay wada raacaan bay rabaan calayhi asalaau wasalaam qaar u badrheerayana ma aha inay nebiga calayhi salaau wasalaam khilaafaan qaar u badrheerayana maaha wax yar ama wax weyn ku khilaafaan uma kasayaan hadday dhacdo waxay ku dhacday yani waxay ku dhacday ama ta'awul ama inaan adiladu soo gaarin ama wax la mida acdaarta isaga inoo sheegi doona waayahay fa innahum muttafiquuna itifaaqan yaqiiniyan waxay isku waafaqeen itifaaq la ysku waafaqsan yahay itifaaq yaqiini ah. ah ibnu taymiya wuxuu odhanayaa sida uu muxaqiquba ka soo naqlinayo wman dana babi xaniifata aw ayrihi min aimati lmuslimiina anahum yatacamaduuna mukhaalafata alxadiidi asaxiixi liqiyaasin aw hayrihi faqad ahطa calayhim ku kastoo ku maleeya ama abuu xaniife ama imaam kaloo a'immada muslimiinta ka mida inuu u badrheeraayo xadiiska nebiga saxiixa inuu khilaafo ama qiyaas u khilaafo ama wax kale u khilaafaa waa ku gefey wuxuuna ku hadlay ama danni ama fahada abu xaniifata yacmalu bixadiisi tawadu'i binnabiidi fi safar abu xaniifa wuxuu ku camal falaa wakhtiyada qaarkood axaadiis daciifa oo qiyaaska khilaafsan buu ku camal falaa siduu xadiis saxiixa uga tegayaa oo qiyaas u qaadanaya isagoo xadiisku soo gaadhay marka yacni khilaafka ay dhacdo inuu markaa khilaafo ashyaa badan oo axaadiista ka mid ah wuxuu u khilaafayaa buu leeyahay inaan axaadiistaasi soo gaadhin ama wax la marka mid u badheeraya ma aha hadday dhacdo waxay u dhacaysaa cala sabiil khaa si uu tawjiihinaya saas wey si uu tawjiihinaya sidaas weeye fa innahum muttafiquuna itifaaqan yaqiiniyan waxay isku waafaqsan yihiin itifaaq iswaafaqsanaan yaqiiniyan yaqiin loo nisbeeyey bay isku waafaqsan yihiin cala wujuubi itibaaci arasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka in la raaca inay waajib tahay adugu waxa dhici karta bacd alashyaa inta markaa a'immada qaarkood ay ka dhacday axaadiista qaar inay khilaafeen inay atbaacda qaarkood qaacide ka dhigeen ay xukum caama ka soo saareen bacdi xukunka caamkae laga soo saarayaana imaamka wax ku sinnaa ma ahayn cala sabiili mithaal imaam maalik axaadiistuu khilaafay waxaa ka mid a ah xadiiska almutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa majliska arrinka ku saabsan ee xadiiskaasi sheegayo imaam malik waa khilaafay nooc ta'awulaanuu ku khilaafay waxbuu awilanayey way jirtaa culammada qaarkood cibaaro shadiida inay kula hadleen oo ay marka ku naqdiyeen ilaa waxa weeye qaarkood ay yidhaahdeen yustataabu maalikun maalik toobaddaa loo qabanaya ya sidaa qaarkood ay ka cabireen sida ibn abi di'bi laga soo naqliyey calaa kulli xaal arrin ta'awul u dhacay ayuu ahaa cibaaradaasna waa cibaara khaliida aan maqaamka ku habboonayn inuu sheikhaasi yidhaahdana aynay munaasib ahayn waayo miduu xadiiska nebiga iska diidayay ma ahayne waa arrin ta'awul u dhacay sida isaga uga dhacdayna cid kale uga dhacdaa waxaa daba jirta bacdu bacdulmaalikiya qaaciday sheegeen ku saabsan haddii xadiiska iyo qiyaasku iskhilaafo qiyaaskaa la hormarinaya kutubta usuulka ee maalikiyo qaar badan baa qoraya waxay ka dhigeenba qaacido xadiis aaxaada iyo qiyaas iskhilaafaan qiyaaskaa la hormarinaya xataa saaxibu lmaraaqi nadmigiisu ku qoraya oo wuxuu odhanaya wa qabla ma rawaahu alwaaxidu waalxaamilu lmutlaqu waalmuqayadu wa huwa qabla ma rawaahu alwaaxidu ka ijtihaadaya ee suuro suuro ku xambaaraya ama uga qiyaasanaya laba masale ka u kala qiyaasanaya oo farac iyo asal xukunkooda isku mid ka dhigaya o isku xambaaraya waa mujtahid mutlaqa iyo mid muqayada wa huwa qabla maa rawaahu lwaaxidu qiyaaskuna wuxuu ahaaday mid ka horeeya shakhsi keliyii wuxuu soo wariyo cadli ah qiyaaskaa laga qadimaya laga hormarinaya usuulku wuxuu u nadmisan yahay cala madhab almaalikiya madaahibta kale ha sheego laakiin asal waxa u ah maalikiyo keligiina ma aha kutub badanoo usuul oo maalikiye ah baa markaa mas'alada qoreys laakiin culamada qaarkood waa naqdiyeen waxayna yidhahdeen qaacidada maalik ma qabo haddii marka bacdulaxaadiis sida xadiiska khiyaarumajliska sheegayo kale laga qaatayna masaladu ka dhalanaysa maaha oo sheekh xadiis khilaafa ama bacdulaxaadiis meedho xadiisyada ka mida inuu khilaafaa acdaar bay leedahay loo khilaafo oo ay u dhacdaa inuu u khilaafay laakiin inuu qiyaasku muqadam ka yahay muraadku maaha waxaa la mid a xanafiyadoo kale waxa caan ah qaacida ay yidhaahdaan raawigu hadduu soo wariyo shay qiyaaska khilaafsan uu soo wariyo raawigaasina aanu faqiih ahayn lama qaato taas kolle waa inoo keeni doonaayo asbaabta markuu ka warramaayo sabab ka mid uu gudagelin doonaa way inoo iman doontaa calaa kulli xaal waxaynu u jeednaa ashyaada qaarkood oo atbaacda qaarkood ay istintaajeen oo la baxeen waayo saniica a'immada ay dooneen inay kala baxaan oo ka daliishadaan ashyaadaas waxaa laga yaabaa a'immadu ka qaacid ahaan inay u qabin laakiin tasarufaadkii imaamka ayay ka qaateen marka taasna saas waa in lagu baraarugsanaada wuxuu sheekhu yihi fa innahum muttafiquuna itifaaqan yaqiiniyan cala wujuubi itibaaci arasuul waxay isku waafaqsan yihiin itifaaq yaqiin loo nisbeeyo la hubo rasuulka in la raaca inay waajib tahay cala wujuubi itibaaci arasuuli sala allahu aleyh wasalam cala ana kula axadin min annaasi yuukhadu min qowlihi wayutraku ila rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxay kaloo isku waafaqsan yihiin cid kasta oo dadka ka mida yu'khadu min qowlih hadalkiisa wax ka mida in la qaadanayo wa yutraku hadalkiisa wax ka midana in laga tegayo ilaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mooyaane rasuulka ilahay hadalkiisa in la wada qaataa waajib ah walaakin idaa wujida liwaaxidin minhum qowlun ha yeeshee haddii la helo mid marka a'immada ama culammada ka mida odhaha loo helo ama qowl waqad jaa xadiisun saxiixun bikhilaafi uu yimi xadiis saxiixina bikhilaafihi si khilaafsan uu ku yimi falaa budda lahu min cudrin fii tarki waxaa lagama maarmaan u ah cudurdaar inuu leeyahay tegista uu ka tegayo inuu cudurdaar u haysto ayaa lagama maarmaana kollayba cudurdaar inuu jiro ayaa lagama maarmaana waa yahay wa jumaacu lacdaari ama wa lacdaari ama wa jimaacu cudurdaaradoo dhan waxa kulminayaana dabcadaha qaarkood wuxuu ugu dhacay wa jamiicu waana isla macnihi weeye cudurdaarradoo dhan waxaa kulminaya alaaatu asnaaf oo saddex nooc axaduhaa cadamu ictiqaadihi ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaala midkood wuxuu yahay waa inaanu caqiidayn oo rumayn in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waa inaanu rumayn in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waa inaanu rumayn athaani cudurdaarka labaad cadamu ictiqaadihi anahu araada tilka almas'alata bidalika alqowl arrinka labaad wuxuu yahay waa inaanu caqiidayn oo rumayn inuu masaladan uga jeeday odhaahdaas hadalkaa uu yidhi masaladan inuu uga jeeday inaanu ictiqaadin oo is yidhahdo masalada ugama jeedin ee muraadkiisu si kaluu ahaa sidan iyo sidan marka cudurdaarka labaadna wuxuu yahay wuxuu u qabay hadalkan mas'aladan nebigu inaanu uga jeedin ee muraadkiisu macno kale ahaa cudurdaarka saddexaad ama sababta saddexaad ictiqaaduhu ana dalika alxukma mansuukh waa rumayntiisa uu rumeeyo oo ictiqaadiyo inuu xukunkani mansuukh yahay nebigu waa yidhi calayhi salaatu wasalaam waana u qabay caalimkani inuu muraadkiisu mas'aladan inay soo gudagelayso inuu uga jeeday ha yeeshee wuxuu u qabay in daliil kale ka dambeeyey oo nasakhaya oo xukunkani mansuukh yahay yacni saasuu u qabay wa hadihi alasnaafu ahalaaatu tatafarracu ila asbaabin wa hadihi alasnaafu ahalaaatu noocyadaa saddexda ah ee sababaha ahi ama cudurdaaryaalka ahi tatafaracu waxay u farcamaysaa oo u kala baxaysaa ilaa asbaabin mutacadida asbaab fara badan marka sheikhu waxa uu sameeyey asbaabaha cudurdaarada ah caalim uu marna wuxuu ku sameeyey inuu isku soo ururiyo marna wuxuu ku sameeyey inuu kala saarsaaro oo kala caddeeyo kaannahu ijmaalun uma tafsiilun inuu marka hore duuduubaayo marka dambena faahfaahinayo balballaadhinayo saddexdaas sababood waa marka la ysku ururiyo laakiin marka la sii kala saaro oo la sharxo la balballaadhiyana asbaabihii way badanayaan marka toban sababood buu gaadhsiinayaa kitaabkeenna casharatu asbaab asaabu alawal tobanka sababood sababta hore ayuu aad ugu dheeraanayaa tusaalayaal badanna waa u keenaya bilmithaal yatadixu lmaqaal tusaalaha ayuu ku caddaadaa odhaahdu ku caddaataa saas aawadeed sababtaa hore aad ugu dheeraanaya waxaan odhanayaa waa haaliban arrinka keensaday inay a'immada qaarkood axaadiista qaar khilaafaan waa ta haalibka ah ee tirada badan leh asabab alawalu anlaa yakuuna alxadiisu qad balaga sababta koowaad waa maxay anlaa yakuuna alxadiisu qad balaga inaanu xadiisku ahayn mid soo gaadhay imaamkaas imaamkaasi xadiiska mama maqlinba mana soo gaadhin xadiiska muu helin waman lam yablughu alxadiisu kaan xadiisku soo gaadhinna lam yukallaf an yakuuna caaliman bimuujabih laguma kallifaayo inuu ilaaba ilaa garanaayo wuxuu xadiisku keensanayo xadiiskaasi sugayay wuxuu sheegayo inuu gartaa mid saaran maa wa idaa lam yakun qad balagahu haddaanu ahayn miduu soo gaadhay waqad qaala fii tilka almas'alati bimujabi daahiri aayatin uuna ka yidhi imaamku fii tilka alqadiyati dhacdadaa xukunkeeda ama masalada xukunkeeda uu ka yidhi bimuujabi daahiri aayatin aayad daahirkeedu waxa uu keensanayo uu sugayo ama sheegayo aw xadiisin aakhara ama xadiis kale wuxuu sheegaayo uu daahirkeeda wuxuu sheegayo yani marka uu ku tago oo qowl waafaqaya xadiis kale macnaha uu sheegayo waafaqaya uu ka yidhaahdo aw bimuujabi qiyaasin ama qiyaas wuxuu sugayo oo keensanayo uu mas'aladii ka yidhaahdo aw bimuujabi istisxaabin ama uu ka yidhaahdo istisxaab wuxuu keensanayo istisxaabku waa maxay waxa weeye shayga in asalkii uu ahaa loo celiyo sida istisxaabu alcadam alasli masalada haddii daliil uu waayo caalimkii dee wuxuu u noqonayaa xukunkiisa asal ahaan muxuu ahaan jiray xukunkiisii asliga ahay uu ahaan jiru deed u laabanaya hadduu mucaamalaad ku saabsan yahay wuxuu u noqonayaa ibaaxadii marka waxawe xaaladdii asalka ahayd istisxaabu cadam alasli ayuu marka waxawe marka u noqonayaa oo masaladii uu marka ku xukumaya faqad yuwaafiqu dalika alxadiisa waa jawaabtii shardiga haddaanu xadiiskaasi soo gaadhin oo uu ka yidhaahdo wax aayad daahirkeed waafaqaya ama xadiis daahirkii waafaqaya ama qiyaas waafaqaya ama istisxaab waafaqaya intaa mid ka mida uu ka yidhaahdo faqad yuwaafiqu waa dhacdaa inuu waafaqo dalika alxadiisa taaratan xadiiskaa mar inuu waafaqo waa dhacdaa wa yukhaalifuhu ukhra mar kalena inuu khilaafo daliilkan markuu waayeyo xadiiskani aanuu soo gaadhin adilo kaleu u laabta adiladii kale markuu u laabtay sida adiladaa kale laga fahmaayo ama ay ku tusinayso markuu ku xukumay waa dhici kartaa inuu sida xadiiskan si waafaqaysa inuu ku xukumo oo daliilka kalena keensado si xadiiskan waafaqaya oo daliilka kalena keensado si xadiiskan waafaqaysa ama inuu khilaafo aanu keensan labada mid walba waa dhici kartaa wa hada sababu huwa alghaalibu cala aksari ma yuujadu min aqwaali salafi mukhaalifan libacdi alaxaadiis sababtani waa ta ugu tirada badan leh cala aksari ma kii waxa ugu badan ee yuujadu la helayo oo min aqwaali salafi hadallada salafka ka mid ah mukhaalifan xaaluu khilaafaya libacdi alaxaadiis axaadiista qaarkood u khilaafaya nooca ugu badani ee culama ay u khilaafto xadiis ay u khilaaftaa waa ina xadiiskaasi soo gaadhin kaasaa haaliba aqwaasha salafka ee axaadiista qaar khilaafsan noocaasa u badan inaan caalimka ama imaamka aanu soo gaadhin xadiisku dabeedna sidaa ku xukumay saas aawadeed bay aad u yidhahdaan culammadu waxaa laga yaabaa xadiisku inaanu soo gaadhin imaamkaas ama shaafici aanu soo gaadhin ama maalik aanu soo gaadhin ama imaam kale aanu soo gaadhin fa ina lixaatata bixadiisi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam lam takun liaxadi min alumma waayo koobista xadiiska nebiga calayhi asalaatu wasalaam la koobayo fardi ama afraad ummadda ka mid ee xadiiska nebiga oo dhan ay wada koobaysaa ha lam takun liaxadin ma aha mid u sugnayd cidnaba oo min alummati ummadda ka mid a shakhsi qura ama imaam qura la odhanayo xadiiska nebiga dhammaan waa wadahayey oo xadiis seegay ma jiro ma jiro amaa hadallada ay markaa bacdi yidhaahdeen maa lam yacrifhu ibnu taymiya falaysa bixadiis waa mubaalaqa sheikha sidan yidhi ayay qaarkood waxay yidhaahdeen ibnu taymiya xadiiskaanu garanayna xadiisba maaha yani waxa uun la yaabeen aqoonta uu xadiiska u leeyahay dabeedna waxay is yidhahdeen xadiis seegayba ma jiro de waana khalad laabudda waa in axaadiista wax ka mid isaagaan sheikhuna arrinkaa waa caddaynayaa waa masale loo baahan yahay in la fahmo oo la ogaado oo shaksi sunnada nebiga sala allahu alay wasalam iyo axaadiista nebiga wada koobay ma jiro ciddii marka axaadiista nebiga iyo sunnada nebiga ugu aqoonta badnaydna bacdulaxaadiis baa ka qarsoomaysay markaasaa cid ka cilmi yar baa xadiiskaa laga yaabaa inay hayeen taana wuu keenayaaoo khulafaa uraashidiinku u tusaalaynaya abubakar iyo cumar iyo ayuu tusaalayaal mutacadida ka keenaya iyaguna waa ciddii nebiga ugu suxbada badnayd dee cid kalena maxaad mooday xataa shubhada ku saabsan marka waxa weeye marka la qoray xadiiskii nebiga miyaan dhici karin in la koobay markaas taa lafteeda waa ka jawaabaya taa lafteeda waa ka jawaabaya sheikhu markaa wuxuu tilmaamayaa sababta koowaad waxa weeyaan ee a'immada iyo culammada marka waxa raasikhiinta ah ee ummadda markaa qabuul caama ku leh laga hadli maayo cid inxiraaftay waa ciddii marka culamo ah ummadduna marka waxa weeye ay ku ammaanayso khayr ku ammaanayso si caamoo guud daa'ifo gaara iyo koox gaara cidday ammaantay laga hadli maayo haddamaarta ciddaasi ilaaba ilaa waa inay tahay cid itibaac badan oo nebiga u raacitaan badan oo sunnada u weynayn badan oo nebiga u xushmayn badan marka hadday khilaafaan cudurdaar bay u khilaafeen cudurdaaradun hadday la isku ururiya saddexaasay isugu ururaysa inuu waxa weeye aanu ictiqaadsanayn oo rumaysnayn nabigu sala allahu alay waslam saa yidhi taas waxa weye suwar baa ka baxaya inaanu soo gaadhin baa soo gelaysa inuu soo gaadhay laakiin markaa waxa weeye uu isleeyahay ma sugna ayaa soo gelaysa ila haddaanu dariiq saxiixa ku soo gaadhin isaga haabit ah waxay ka dhigan tahay kaanahu inaanu soo gaadhin ya marka waa ijmaaliyey markii hore marka dambena waa tafsiiliyey sababta koowaad marka waxay noqonaysaa inaan xadiiskaasi soo gaadhin imaamka ama caalimka qofkuna wuxuu mukallaf ku yahay wixii soo gaadhay wax aan soo gaadhin iyo xadiis aan u maqlin maxaad u maqli weyday inaad maqli weydaad ku dambowday de waxay noqonaysaa min baabi takliifi maa laa yutaaq maxaad u ogaan weydey qofku awoodma wuxuu leeyahay waxaanuu ogaan ilaaba ilaa inuu ogaado shaygaan soo gaadhay ilaaba ilaa inuu soo gaadho miyay qudradiisa ku jirtaa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay ku kalifi maayo karaankeeda iyo awooddeeda mooyaane iyo waxay karaysa mooyaane wax kale ku kalifi maayo marka kaanuu soo gaadhay xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam mukallaf kuma ahayn xadiiskaasi wuxuu keensanaya ilaaba ilaa inuu yidhaahdo marka ilaaba ilaa waa in xadiis kastaa ku soo gaadhaa laysa fii qudratik haddaanu ku soo gaadhina ilaaba ilaa inaad waafaqdaa dee mid saaran maaha way wax daaqadii bini aadamku ka baxsan qof kastana waxaa lagu kallifaya intuu kari karo haddaba markaanu xadiisku soo gaadhin caalimkii wuxuu u qabaa de masaladii inuu daliil u doono inay saaran tahay adiladii buu eegayaa haddii daahir aayadada waafaqaya ama cumuumuu gudageliyo uu helo dee cumuumkaasuu gudagelinaya xadiiskii ka khasisayay ma helin xadiisku wuxuu tilmaamaya o kale takhsiis aayaddina waxaabay sheegaysaa cumuum xadiiskii khaas yeelayey ma soo gaadhin imaamka maadaa yafcal cumuumka uu hayo ama aayada ama xadiisa ayuu qabsanayaa dabeedna u odhanayaa caamkaasaa loo deliishanayaa suwarkoo dhanna taasaa lagu dareerinayaa waayo wax ka gaar yeeloo ka reeba ma hayno walaslu ana alcaama yabqaa calaa cumuumihi xataa yuujada maa yukhasisu asalkuna wuxuu yahay caamka daliilka caamka ah in cumuumkiisa loo istisxaabayo loo weheshanayo loogu camal falayo loo daliishanayo ilaa la helaayo wax khasisa wax khasisayna ma hayno marka eed ma ku leeyahay maya wax eeda kuma leh waxaa dhici karta inuu waxa weeye eh, qiyaas isticmaalo oo markuu waayey daliil uu waayey laa min alkitaab walaa min asunna wuxuu u laabanayaa dee inuu qiyaas isticmaalo ou yidhahdo mas'alo ku timi nusuusta oo nas iyo daliil lagu sheegay oo aan mas'aladan ahayn masalada ugu dhowaanshaha badan baan ilxaaqinaya haleeshiinaya mas'aladanna oo uga qiyaasanaya waayo markaan u waayey kitaabkiiyo sunnada wax ku tusinaya mas'aladan wax kitaabkiiyo sunnada ku soo arooray shayga ugu shabbihitaanka badan ee ugu dhowaanshaha badan ayaan marka ugu camal falaya sidii buu marka waxaweye dabeedna odhanaya qiyaaskaas uu ku xukumaya ama waxaa dhici karta inuu istisxaab u noqdo ou yidhahda adilo waan waaye soo maaha masalada noocan oo kale maxaa asalku ahaa asalku wuxuu ahaayoo kale ibaaxo asalkii ibaaxadaan u noqonaya waxaa laga yaabaa daliilku inuu yahay xadiiskani aan isaga soo gaadhini naaqilun can ilasli shay asalkii wax ka raraya shay asalkii ka raraya maadaama uu yahay haddaanu isaga soo gaadhin muxuu samaynayaa inuu asalkii u noqdo asalka ku xukumo de eed male eed kuma leh markuu haddaba adilo kale u noqday ama ha noqoto dawaahirta qur'aanka ama axaadiista ama qiyaaska ama istisxaabka mararka qaar waxa dhacda daliilkaa kale laftiisa uu noqday si xadiiska waafaqsan inay u soo celiso oo xadiiskiina waafaqaba waxaana dhici karta inuu khilaafo waana sida badan nooca khilaafkaana badan oo inuu daliilkan khaaska isagaan soo gaadhin adilo kale inuu u noqday dabeedna markaa si adiladaa kale uu ka daliishaday ay ku soo riddo sida xadiiska waafaqsan dee khaalib maaha markaa sababkani inaanu xadiisu soo gaadhin huwa alghaalibu cala aksari maa yuujad waa nooca ugu badan waxa laga helaayo min aqwaali salaf mukhaalifan libacdi alxadiis xaaluu khilaafaayo axaadiista qaarkood waayo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam shaksi wada koobaya ma jiro shaksi wada koobaya ma jiro xataa axaadiistuu koobay ee uu garanayey kama dhalanayso ilaaba ilaa inuu wada xasuusan yahay taa mar kaleu inoo sheegi doonaa xadiis marwiyaadkiisa ka mida ah laga yaabaa imaamku inuu ilaawo hadda marwiyaadkiisu ka mid yahay ya marka hadda wuxuu inoo burhaaninaya inoo caddaynayaa bal inaan axaadiista aynay dhici karin shaksi quri inuu wada koobo waqad kaana sal allahu alayh wasalam yuxadisu aw yuftii aw yaqdii aw yafcalu shaya fayasmachu aw yaraahu man yakunu xaadiran nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam mid xadiis sheega aw yuftii ama fatwooda aw yaqdii ama xukuma aw yafcalu shaya ama shay markaa mid sameeyuu ahaan jiray fayasmacuhu waxa maqli jiray aw yaraahu ama arki jiray man yakuunu xaadiran cidda joogtaa maqli jirtay ama arki jirtay wa yuballiquhu ulaa'ika kuwaasi waxay gaadhsiin jireen aw bacduhum ama qaarkood ay gaadhsiin jireen liman yuballiquunahu cidday gaadhsiinayaan fayantahi cilmu dalik wuxuu ku dhammaanayaa ogaalka taa la ogaanayaa arrinkaa la ogaanayaa ilaa man shaa allahu min alculamaai min alsaxaabati waltaabiciina waman bacdahum cidduu ilaahay doono ayuu ku dhammaanayaa oo min alculamaai xaalay culamo yihiin ka bedelo min asaxaabati xaalay saxaabe yihiin wataabiciina iyo taabiciin xaalay yihiin waman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay xaalay yihiin uma fii majlisin aakhara intaa dabadeed fadhi kale gudihiisa nebigu sala allahu aleyh wasalam meel kale uu fadhiyo qad yuxadisu waxaa dhacda inuu xadiis sheego aw yuftii ama uu fatwoodo aw yaqdii ama u xukmo qad yuxadisu aw yuftii aw yaqdii ama inuu wax xukumaa laga yaabaa aw yafcalu shayan ama shay inuu sameeyo nebigu sala allahu aleyh wasalam wayashhaduhu waxaana ogaanayo xaadiraya bacdu man kaana haa'iban can dalika almajlis kuwii ka maqnaa majliskii hore qaar ka mida ayaa fadhigan labaad joogo xaadiraya wa yuballighuunahu iyaguna waa gaadhsiinayaan liman amkanahum liman amkanahum ciddii u suuragal ah inay gaadhsiiyaan bay gaadhsiinayaan fayakuunu cinda haaulaa'i min alcilmi maa laysa cinda haaulaa wuxuu ahaanaya kuwa agtooda xagga cilmiga maa laysa cinda haaulaa waxaan markaa ku sugnayn kuwa agtooda kuwa kale agtooda waxaan cilmi oo aan ku sugnayn ayaa kuwani hayaan wa cinda haaulaa'i kuwa agtoodana waxaa ku sugnaanaya maa laysa cinda haaulaa kuwan agtooda waxaan cilmigooda ku sugnayn bimacnaa qolo waliba dee majliskii ay joogtay xadiiskii nebiga ay ka maqashay ama xukunkii nebiga ay ka aragtay bay og tahay qolada kale kay og yihiin ma ogaa labadii markaa xukum ama labadii hadal ee nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam qaarkoodba wuxuu gaadhayaan culammada qaarkood fa yakuunu cinda haulaai min alcilmi maa laysa cinda haula kuwa agtooda waxaa ku sugnaanaya xagga cilmiga maa laysa cinda haulaa kuwa kale agtooda waxaan ku sugnayn cinda haulaai kuwa kale agtoodana waxaa ku sugnaanaya maa laysa cinda haulaai kuwan agtooda waxaan ku sugnay kuwan agtooda waxaan ku sugnayn wa inamaa yatafaadal alculamaa culammadu waxay ku kala fadilmaan oo ku kala koreeyaan oo ku kala cilmi bataan ama ku kala fadilnaadaan ku kala mudnaadaan min alsaxaabati waman bacdahum xaalay culammadaasi yihiin ama saxaabo ama ciddii ka dambaysayba ay yihiin bikasrati alcilmi aw jawdatihi cilmiga badnaanshihiisa iyo cilmiga wanaaggiisa yacni caalim baa laga yaabaa caalim dee inuu ka cilmi badan yahy caalim baa laga yaabaa caalim kale inuu cilmigiisu ka wanaag badan yahy waxaa dhici karta bacdu alculamaa dee inu marka iyagoo cilmi le haddana axaadiistii marka waxa saxiixii iyo daciifkii iyo inaanay aada ugu kala saarnayn oo looga aqoon badan yahay marka waxaa dhici karta tarjiix intay noqoto intuu is yidhahdo adiladu waa iscaariday inuu daciifka arjaxo ou isagu u qabay inuu sugan yahay marka jawdadii waxay noqonaysaa cilmiga saxiixa saafiga ah yacni sida loo kala badsanayo oo loogu kala aqoon leeyey midna waxa weeye daciifkii iyo xasankii iyo saxiixii baa iskaga jira ama iskaga qaldami kara midna waxaa laga yaabaa axaadiista markaa daciifka waa iska shaandhaynayaayo aqoon markaa korraysu u leeyihin hadalkan uu hadda shiikhu sheegayana waa hadal caam oo kuma gaarho keliya dee a'immade waa mas'ale caam ah waa cid kasta aimadu waa soo gelayaan a'immada macruufka ahi culammadii kale ka dambeeyeyna waa soo gelayaan ee iyaguna markaa waxa weeye dee noqday qabuul caama ummadda ku yeeshay qabuul caama ummadda ku yeeshay iyaguna saas si la bay soo gelayaan sida waxa weye markaa nawowi iyo ibnu qudaame iyo culammada la midka ah iyo culammadii kale kasii dambaysay wahaakada marka waxay ku kala mudnaadaan cilmiga badnaanshihiisa ama wanaaggiisa iyo jawdadiisay ku kala mudnaadaan wa ama ixaatatu waaxidin bijamiici xadiisi rasul ilahi sala allahu aley wasalam mid quri inuu kooba miyaa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam fahada laa yumkin iddicaa'uhu qad kaas ma suuragal aha in la sheegtaa marnaba oo shakhsi inuu yidhaahdo anaa wada koobay ma dhici karto markaa in la sheegto maanta intaasa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk